bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirka waa cashirkii boqolkonton-iyo-sagaalaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaa inoo dembeeyey xadiidkii anas bni malik radi allahu tacaala canhu ee la weydiiyey salaada gaabinteeda uu ku jawaabay nabigu hadduu baxo socdaal dhan saddex mayl ama saddex farsakh salaadda wuu gaabin jiroo laba ragcadood buu tukan jiray xadiidkaasi hadalkii ku jiray baynu soo marray iyo xadiidku inuu yahay wax cilana uusan lahayn iyo masalada ku saabsan qasriga usuusheediina waynu soo marray qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana zuhayr bnu xarbin wamuxamed bnu bashaar jamiica can ibni mahdiy cabduraxmaan qaala zuhayr xadaanaa cabduraxmaan mahadiy xadaanaa shucbatu can yaziid bni khumayrin can xabiib ibni cubaydin can jubay bni ufayr taabiciin baa wax kala warinaya afar ah yaziid ibni khumayr xabiib jubayr saddexdaba waa taabiciyiin weeye wadaadka ka dambeeyana waa taabici kale qaala jubayr wuxuu idhi kharajtu maca shuraxbiil waxaan la baxay oon raacay shuraxbiil ibnu samt ayaan raacay ilaa qariyatin tuulan u raacay calaa ra'si abcata cashara aw amaaniyata cashara miilan tuulo dhan toddoba-iyo toban mayl ama siddeed iyo toban mayl baan u raacay wadaadka shuraxbiila fa sallaa rakcatayni laba ragcadood yacni faqultu lahu su'aal baan ka weydiiye weeye waxaan ku idhi meeshu waa yar tahaye musaafaduna waa tobaniyo siddeed mayl tobaniyo toddoba mayl waxayna noqonaysaa dee imsay noqonaysa siddeed iyo baron ku daran filahaya siddeed iyo tombol siddeed iyo bar ku dara waa labaatan iyo siddeed labaatan iyo siddeed ma dhanno ma dhanno meelahaas waa dhowdahay buu yidhi faqultu lahu ay hawshaasaan bushi kaga furo waxaan ku yidhi wadaadow meeshaad u safraysana waa dhowdahay salaadina waad gaabisee waa sidee faqultu lahu ay sa'altuhu can dalikay ka dhiganta faqaala wuxuu markuu ii jawaabahayey ra'aytu cumara cumar baan arkay eh, radi allahu tacaala canhu salla tukaday bidalxulayfati ragcatayni ma toddobiyo toban mayl baad ka hadlaysaa cumaroo madiina ka soo baxay oo dalxulayfe ku tukanhaya arkaybuu ragcatay fa qultu lahu markaasaan su'aalanna ka weyddiisaad iga weyddiisay fa qaala wuxuu yidhi innamaa afcalu kama ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam yafcal waxaa samaynayaa sidai aan arkay suubanahoo samaynaya calayhi salaatu wasalaam walaa malaama calaa man ittabaca alhuda ninkii sunnada iyo ariiqa suubanaha raacana wax loo haysta ma jiro waxadaanii muxamed muana baa ii tabiye xadiikaoo xadiidkii hadduu soo celinaya waxadaanii haddaad maqasho mutaabaca labaad iyo wuxuu wadaaye dariiq labaad oo xadiidka hore unuu leeyahay xadaanaa muxamed bnu jacfar qundar weeyahada xadaanaa shucbat badalisnaadi buu noogu tabiyey shucba inagoo soo maray can yaziid bni khumayr can xabiib ibni cubaydin can jubay bni fayr can shuraxbiil ibni samt wa qaala wuxuu yidhi cani bni simt riwaayadan dambe maxamed jacfar gundar can shucba markii la marayay wadaadka magaciisa ma aysan sheegine aabbihii unbay u tiirisay hore waxaad soo marteen kharajtu maca shurxbiil bni simt hunaa waa maxay kharajtu maca ibni simt ayb walam yusami muusan magacaabin raawigan dambe shuraxbiil magacaa muusan cayimine wadaadka aabbihii buu u tiirshay wa qaala wuxuuna yidhi xadiidka qaybtii dambe innahu ataa ardan innahu ataa ardan buu tegey shurxabiil ibnu simdi baa aaday ardan yuqaalu laha lagu magacdhabo duumiin la yidhaahdo oo min xems magaalada xemsi liyada ka tirsanee shaam ku talaad garanaysaan calaa ra'si miilan mayla dhan fogaanshaheedu riwaayadkan waxay inoo soo kordhisay dhulkii uu aaday in la odhan jiray duumeen qaryaduna ay ku taallay xems oo magaalada shaam ay ku taal xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi ahbarana عن ibnu bashiir asulami can yaxya ibn abi isxaaq can anas bni maalikin qaala kharajna maca rasuuli lah sal lay wasalam saxaabiga wuxuu ihi waxaanu la baxnay suubanaha min almadiinati ilaa maka madiinanu ka raacnay suubanahu makaanu u raacnay fa sallaa ragcatayn ragcatayn salaaddii la gaabin jiray labalabu nabigu ka tukan jiray xataa rajaca ilaa uu soo laabtay buu sidaa tukanayay waa muhiim jiddan nabigu madiine uu ka baxay makuu tegay ilaa uu soo laabtay ragcataynka unbuu tukanayo waxay kuu faa'iidaynaysaa xataa ee maka uu ku nasanayey een weli la gaadhin maalinkii sideedaad ee la aadi mina iyo maalmuhumaalinkuu joogay sagaaladii carafo joogay habeenkuu musdelifo bariyey saddexdii maalmoodee dambe mina uu nabigu joogay uu tuuranayey intuuba salaadda muxuu ku samaynay wuu gaabinay isagoo negi oo teendhadiisii deggan ayuu gaabinay xataa rajac qultu waxaan ku anas waa adeerkii yaxya ibn abi isxaaq adeer baa loo yahay anas baa adeer u ah qultu waxaan ku idhi kam ama awuba ugu adanaanaya qultu waxaan ku idhi kam aqaama bimakkata nabigu imise maalmood buu ku nagaa maka uu joogay nabigu dilxijo afar ah sida la ogyahay taarikhda garanaysaane bisha carafo aan ku jirro miyay dhammaatay soo ma socoto bishan aan ku jirro oo afaru nabigu maka soo galay oo afar ah ayadoo afariyo tobanna uu ka baxay yowma adukhuul iyo yowma alkhuruuj marka laga reebo maalinku nabigu soo galay maka iyo maalinkuu ka baxay marka laga reebo wuxuu joogay tobanidhahaade toban meeqay noqonayso toban maalmood weeye maxaad tidhaahdeen say labaiyo toban u tahay iyadoo afaru soo gala iyadoo afar toban ka baxay waa toban waa sida show xisaabaha laydima soo barin tobankaa beri uu nabigu maka joogay salaadda wuu gaabinay intuu socdaale waa meeqo maalmood tobankaa beri intuu nabigu dhaqdhaqaaqa socdaa la odhan karo uu sameeyey oo macquul oo yar nabar ah waa waa maalinkii uu nabigu ka baxay make uu mino tegey oo maalinkii sideedaadah iyo maalinka sagaaleeda uu carafo tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo soo noqodki waa saddex beri ama afar beri lixda kale inkastoo nabigu mino asagoo joogu soo aadahayey maka oo u dawaafahayay haddana nagi buu u badnaa calayhi salaat wasalaam qaala wuxuu idhi aqaama bimakkata caشhran toban beri buu nabigu joogay maka ku naga ayb idan xadiidkaasi aad buu inoo anfacahaya marka la gaadho ta'wiilkii sayidina cuثmaan iyo caaisha aynu gaadhno وxadaثnah qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna abu cawاnaةa وضاx بن cabdالlah الyشhكuri qal وxadaثna abu kuray mxamed cala waad garanaysa xadaثna ibnu culayaةa ismaaعiil jamiican abu cawaane iyo ibnu culaya can yaxya bn abi isxaaq can anasin can الnabiyi salى اllah عalayh ali وsلم bmil xadiiثi hushay waxay ka wariyeen anas can الnabiyi bimili xadiiثi hushaym xadiidkii hushaymaad soo marteen oo kale hushaym can yaxya abi isxaaq buu ahaa labadan wadaadna oo abu cawaane iyo ibnu culaya ayaguna yaxya bn abi waxay ka wariyeen xadiidkii hushaym ibn bashiir kale waxadaana cubaydillahi bnu mucaad qaala xadaana abi abihi mucaad ibnu mucaad alcambari xadaana shucbatu qaala xadaanii yaxya bn abi isxaaq qaala samictu an arsu maagi yaquul kharajna min almadiinati madiinaanu ka baxnay ila xaj baannu u baxno makaannu aadnay kharajna min almadiinati ilaa makka iyo kharajna min almadiinati ila alxaj way iscaddaynayaan midna waxaa weeye meeshii laga ambaqaaday laga safray iyo goobtii loo socday midna waxaa weeye meeshii laga ambaqaaday iyo ujeeddadii loo socday midna waa ujeeddo midna waa makaankii waa laiskugu kaa fasiray uma dakara wuxuu sheegay milahu mila xadiii الsaabiq waxadaana ibnu muxamed ibn numayr maxamed bn cabdilah bn numayr waad garanaysaa xadaثna abi abin cabdullah bn numayr alhamdani وxadثna abu kurayb qال xadثna abu usامة xamaad بن usامة جamيiعا yani cabdالlah بن mayr الhamdani iyo xamaad بن usامة abu usامة ayaa isku raacay fi الriwaayaةi can الthawri sufyaan الthawri can yaxya بn isxaaq alansari thawri shucbe abu cawaane iyo ibn culaya hushaym بn bashiir الsulmi jamaacada waxay ka qaadanayaan can yaxya bn abi isxaaq can anas bn malik radi allahu tacaala can can inabiyi bimilihi xadiidkii oo koluu sheegay bimili ay bimili xadiisi shucba ee u dembeeyey ama xadiidkii hore ee hushay ibnu bashiir ila isagaa la mutaabacaynhayaa walam yadkur muusan sheegin hawri alxaja muusan sheegin kharajna min almadiinati ila alxaj intaa muusan ku darin buu ku leehay masaa'ilka badankood iyo usuusha xalaynu soo marray haddaynu khulaasayno marka masaa'ilka aynu ku soo marray fasalkii yaraha dheeraa axaadiitii ka soo bilownay xadiidkii ummunaa waxaynu ka soo cafwan xadiidkii waxaynu ka soo bilownay ummunaa caaisha radi allahu tacaala canha ku xigay sayidinaa cumar xadiidkiisii waxaa ku xigay xadiidkii ibni cabbaas mise ibni cumar baa ku xigay ibni cumar ibnu cabbaas anas idan xadiistu waa bateen axaadiistaasoo dhan marka isku meel bay u socotay isku meel bay u socotay masaa'il dhowra marka aan tilmaamayaa masalada koobaad waxaanu leenahay laa yasixu fi اlitmaami xadiiثun bacda mashruuciyati اlqasri fi الsafar xadiid nebi maxamed ka sugan ma jiro oo tilmaamaya suubanuhu intii la jideeyey salaadda in la gaabsho nabigoo salaad safar dhammaystira ma jiro xadiidku asaxa cinda kibaari nuqaad ragga xufaadda waaweyne fannigan ku takhasusee looga dambeeyo inuusan xadiid ku asixin bay mareen ka axmed wa hayrihi intii la jideeyey salaadda in la gaabsho safarka gudihiisa wax xadiidoo ku asaxay nabigu hadduu safro inuu salaadda dheerayn jiray ma jiraan kullu xadiid kastoo sheegaya nabiga isagoo safara inuu salaad dheereeyey cinda alxufaadi waa munkar daciifa walidaalika yuusan xadiid noocaasa ku imanin kutubta waaweyn ee dawaainta sunnada la yaqaan hal xadiid oo min xadiidi caaisha laga dhigo ayaa ku yimid baabka asagaa ah, nebi maxamed baan la safray calayhi salaatu wassalaam markaasuu salaadda nabigu gaabshay anna waa dheereeyey wuu afuray safarkii anna waan soomay markaan hawshii dhammaynay een soo noqonnaanku nabi allow intaan sii soconnay anugu safarka dhexdiisa waa ku soomay adna waad iska afurtay salaadan dheerayn jiray adna waad gaabsan jirtay hadda waa sidee axsanta yaa caaisha xadiid noocaas tilmaamaya yaa annaga shaaficiya ku nafbaxanaa difaaciisa shaaficiya keligood baa difaacda leanna waa marka madaahibta la maraya madhabka ugu daciifsan min xayu daliil fii masalati alqasri fi safar waa shaaficiyada iska ilaali sababkuna wuxuu ka yimid imaam shaafici baa xadiidkaasi umkiisa markaad fiiriso iyo qaabka uga hadlo waxaad moodaa inuu sugayo ama cinda alxufaad alkibaar kabna maciin iyo ibnumadiini iyo axmed iyo waa munkar bay leeyihiin daara qudni oo sunanka ku tilmaamay xadiidku inuu sanadkiisu xasan yahay cilalka wuxuu yidhi wاlmursalu ashbahu bالsawaab xaafid ibn xajar wuxuu yidhi qudni waa sidee marna xadiidka waa noo taxsiiniyey marna wuxuu yidhi waa iskaga carara ayb xusniga waxaa la odhan karaa xusniga istilaaxiga ma ahayn wuxuu u jeedaa waa quruxsan yahay mar baa hadalku suu iskugu u bega asagoo been ah marka xusniga la ilaaqaa marna waa kii luqawiga ahaa warku muxuu quruxsan yahay hadduu noqon lahaa isleeda marna wuxuu ka hadlay cilladii tooskeeda meesha ku jirtay axaadiia marka baabka ku timaadoo dhan inaysan ansixinoo midna ka sugnayn baa raajix ah waxaa soo dhimay salada ah waidaa darabtum fi ardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min aلsalaa in khiftum an yaftinakm aladiina إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا طيب وإذا كنتم فيه فقمت لبا آية isdaba له waxaa lagu sheegay salaada in la gaabiyo iyo iyo salaat اlkhawf oo wada socda saa darteed qur-aanka bitasriix laguma sheegin qasru الsalaati fi الsafar qasru الsalaati fi الsafar laba salaadood baa qur-aanka lagu dhejiyey carabka oo ah salaat اlkhawf oo idaa kunta ka bilaabanaysa iyo iyo qasru الsalaati fi اlkhawf iyo salaadda in la gaabiyo cabsi darteed in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu amaa salaadda in la gaabiyo lisafari loo gaabiyo salaadda afarayda ahayd nabigaa jidaya calayhi salaatu wasalaam xayna wanaga soo marray xadiidkii yacla bni umaya iyo cumar ay isweydiinayeen sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah riwaaya ibni xibbaan uu wariyo fi siira وفي kitaaب الثiقاaت faqbaluu fariidaة الlah baa ku yimid faradka ilaahay aqbala waa xukm xagga rabbiga ka yimid idan maxaan ka rabaa qaydka in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu aayadda ku yimid culimmadu waxay isku waafaqeen inuu yahay mafhuuم kharaja mahraj الغaalibi laa mafhuuma lahu waa qayd غayru muctabara التقييد بالkhوف kharaجa مahrج الغاaلب وlaa mafhuuma lo wx lo odhan jiray qasriguna wuxuu noqdaa ima qasru cadadin وima qasru hayئatin salaada la gaabiyo laba qaabun baa loo gaabiyaa iyadoo sideedii dhammaystiran inaad soo ururiso dheeraynta aad dheeraynaysay hay-aadkeedii iyo arkaanteedii iyo طumaaninadeedii iyo qur-aankeedii iyo rukuuc aad soo ururiso adoon ragcadii waxba ka goynayn middaa waxaa la yidhahdaa qasru hayatin salaatulkhofkay dhexdhacdaa marna waa qasru cadadin oo salaaddii afartayd baad ka dhigaysaa labalabo say doonim ha noqoto qaydka in khiftum an yaftinakum aladiina dabarka asaga ah waa dabar kharaja makhraja alqaali ruux muslimoo halgan u baxay iyo duulaan maxaa ku badan inuu cadowga iska ilaaliyo oo uu ka diyaargaroobo oo haad cidla in laga helo iska ilaaliyo nin kodol ku taagan tahay oo dareen jooga wey marka waa qayd min kharaja mahraj alhaalibi walaa mafhuum mukhaalafo ma laha oo la dhihi maayo haddaan cabsi jirin salaadda lama gaabin karo la odhan maayo macnahaasaynu ka wadnaa ummuna caaisha masalada labaa saddexaad ee raacda ummuna caaisha riwaayaatuhaa صaxiixatun wara'yuhaa mabniyun cala اجtihaadin hooyadan axaadiista u qiimo badan ee ku yimid salaatu اlqasri ama qasru salaati fi safari ayay warisay iyaduna qaab ku ijtihaaday masaladii la odhan jiray wey alcibratu maa rawaa laa bima ra'a raawiga saxaabiga tacaabiciga ninka adliga ah maxaynu qaadanaynaa wuxuu nabiga ka soo xigtay ee uu yidha xadaanaa fulaan can fulaan riwaayatuhu iyo alxuja ra'yigiisii ijtihaadkiisa asagay u taallaa waxbuu ijtihaadsaday qaabbuu u arkay nasku wax kale ka fahmay daliil kaloo khaariji uu ku fasirtay ijtihaadkiisa asagay u taallaa lakiin annagu waxaan raacaynaa alcibratu maa rawaa laa maa ra'aa ayib hooyadan maxay daliishato marka ay salaadda u dheereen jirta ayadoo nebi maxamedoo salaadda gaabin jiray arki jirtay abubakar aabbaheed cumar amiiruulmu'miniin saxaabadii oo dhan oo markay ardadeeda weyddiiyaan hooyey nabigu see jiray salaadda waa gaabin jiray weligiina ma dheeranin ba jiri riwaayo daa'im halkanuu ka baxay waa gaabin jira axaadiidta la soo sheegee nabigaa dheereeyana waa idiin soo sheege waa manaakiir yaan lagu khaldamin axmed ibnu xambal fii musnadihi iyo bayhaqi fi sunan alkubra curwaa su-aal oo la istaago hooyoy nabiga waxaad ka wariysa salaadda inuu gaabin jiray waxaadna noo sheegtay markuu u horraysay salaad la farad yeelayba inay ahayd labolabo kadibna haddii aan naginnahay la kordhiyey haddii safar la aadana asalkeedii loo celin jiray maxaa adugu ku helo salaadda u dheeraysaaba koodhi waxay tidhi yabna yabna ukhtii innahu laa yashuqu calay bsnaadin صaxiixin canha inahu laa yashuqu calaya inahu dheeraynta salaadda aan dheeraynayo innahu hee safarku laa yashuqu calay ani imamoo dhibay jiray safar hooyadan taawiilkeeda waa aragtaa aayad maysan daliishanin xadiidna maysan daliishanin riwaayada hooyadeen ka suganee axmed iyo bayhaqiba ay wariyeen bisanadin saxiix kama qaalahu wal walbayhaqiyu walxaafidn xajar iyo nin walbao masalada ka hadlaba wuxuu tusahayaa axaadiista ayada laga wariyey ay leedahay nebi maxamed baa salaadda gaabiye anna waan dheeraystay wuu afuray anna waan soomay faqaala axsanta yaa caaisha inay tahay munkaraad hadda marka su'aasha lagu dhiraandhiriye wiilkeedii uu halkaa u istaagay maxay tidhi habar yar hee anugu soonka ima dhibo safarku ima dhibo dhammaystirkuna ima dhibo waa malxad tacliili oo fiqi ah oo usuuliya aadday riwaayo nebi maxamed aadin ibnu jariir abari fii tafsiirihi wakadalika ibnu mudir fii tafsiirihi riwaaya caaisha laga wariya calaa kalamin fiiha ay dhihi jirta nimankiina salaada dheeraynaya cafan safartan salaada gaabinaya aayadda maxaad ka in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayadda xaggeed ka maraysaa oo mafhuumka inay ictibaaraysa marka istidlaal khaariji ah ay hooyadeen ta'wiishataye ma hayso riwaaya can xabiibina rasuuli lahi calayhi salaat wasalaam waxay nabiga ka heshay waxaa weeye inuu nabigu gaabin jiray salaadda intaa inaad fahanteen bay ila tahay hooyadeen ta'wiilkeeda maxaad ka leedihiin hooyadeen ta'wiilkeedu wuxuu khilaafsan yahay qaaciido aan fadhiyo badan idinku soo sheegay qaacidada maxay ahayd hooyadan waxay milicsanaysaa salaadda waxaa loo gaabinayo haddii la safro mashaqada iyo dhibaatada iyo rafaadka muslimiinta laga yaraynayaa cilada loo gaabinayo waa attakhfiif can ilmashaqa ruuxii marka aysan dhibaynin safarku uusan dhibaynin salaada inuu dheeriyana aysan dhibaynin wuu iska dheeraysan karaabay ka fahamtay xikmaday aadday waalxikmatu inamaa turaaca fi ljinsi la fi lafraad waad soo marteen bay ila tahay intiina hadda fadhida ruuxaan safri inuusan jirin baan u malayn soo sidaa maaha laakiin bakti wax cunay inuu isku jirin baan u malaynayaa naf intay qabatay nin bakti cunay ku idinku jira oo mayd ka noolaaday maya safarku waa baahi guud waa xaaja caama baahi guud oo bini aadamka iyo basharka qabsato wey laakiin in bakhti baahi darteed iyo nafbaxa loo cuno waa shay dhifdhif oo malyinkii ama boqol kunoo ruux ay ruux qabsataa tan maxaa la yidhahdaa waa xaaja xaaja khaasa wa aklu lmaytati lidaruura in bakhti loo cuno daruura waa xaaja khaasa safarka in salaad loo gaabshana waa maxay mashaqatu safar waa xaaja caama waa baahi guudoo ummaddoo dhan saamaynaysa haddaba ashyaada iyo axkaamta loo dejiyey loo jideeyey ricaayatan lixaajatin caamma in la ilaaliyo dan guud iyo baahi guud iyo dhibaato guud ummadda in laga khafiifiyo loogu talagalay lama eego dadka afraaddooda iyo madax kataabadkooda lama fiiriyo kor baa laga fiirin waxaa leeyahay safar maxaa lagu yaqaanaa safar waxaa lagu yaqaanaa dhib iyo rafaad asafaru qicatun min alcadaab haddaba haddii safar dhibuun safar dhibun laga malaysto oo dhibuun laga dayo dadkaa laga khafiifiyaa laydhi ruuxuu safarku dhibayey iyo ninkii diyaarad ku safrhayey iyo ninkii doon ku safrhayey inay socoto inkaan la kala garanaynin iyo ninkii awliya biiba kulli hadday safraan maxaan leenahay salaadda inay gaabiyaan baa u bannaan inaad fahanteen bay ila tahay wax biiba ma idinku isku biiba kolbaariyaa gelaysa qabow badan baa ka jira almuhim intaa kaftan weeye marka baahi guud weeye oo marka maxay fiiris innahu laa yashuqu calaya tiri yabna akhi innahu laa yashuq idan waxay eegtay alxaaja alcaamma ayay waxay ka dhigtay in la fiirinaya fi اlafraad waa khaa waa khaطأun fi الta'siil wa fi اlqawaacid اlusuuliya idan alxaajaةu tuqadaru biqadariha markaad leediin xaajada haaska aw iska ilaaliyo alxaaja tuqadaru biqadariha iyo maa abata lilxaaja e, intafa bintifaa'iha waxay khusaysaa alxaaja alhaasa ama alxaaja alcaamma shaygii loo jideeyey ninkii baahida qaba iyo ninkaan qabinba xukumkaas waa u yaala inaad intaad fahanteen bay ila gaaban salaada in la jamciyo lilmaar loo jamciyo culummada qabtay adilada u daliisha waa gaari doonnaaye waxay leeyihiin ninkii markaasi roobku uu dhibayey iyo ninkaan uusan dhibayninba salaadda wuu jamcisan karaa roobkii da ayaad maqashay in bilaal laga jamciyey oo hidaaya laga jamcinhayo oo isgiiska laga jamcinhayo adna hoteelkaadaad ku jirta ama gurigaada mana soo bixi kartid ma isku darteen ha anna maqhrib cishaa isku darsan baad leedahay cashaa kuu diyaarsan darmuus ba ku yaalla shaahi ba ku shuban unsigii baa kuu shidanba war waa sida wadaadow qolyahan iyagu roob baa hayee aduu maxaad salaadda iskugu jamcisay maxaad leedahay ayib inaad fahanteen bay leetahay maa ubiixa lilxaajati alcaamma lam yuctabare eh, xaqiiqat اlxaaja la yidhahdaa dhowr goor baan qawaacidda soo sheegay laakiin hadalku sibu idiin dulmarahaya fadhiyo badan baan ku soo sheegay maa ubiixa aw maa shurica lilxaajati alcaamma lam yuctabar fiihi xaqiiqat اlxaaja shaygii baahi guudoo jirto bulsho haysato loo jideeyo lama eego xasan baahidi ma qaba cabdiqaadir ma qaba yaasiin ma qaba lama eegayo ee waxaa la leeyahay roob hadduu jiro maxaa laga fishaa dhibaato safar maxaa laga fishaa dhibaato adu safar ma ku dhibahayaa oo mise kuma dhiba la fiirin maayo hooyada marka qawaaciddaasaa khilaafsan ijtihaadkeeda yabna ukhtii innahu laa yashuqu calaya hadda baashu khiyaariyay noqon ana waa idhibaa adma ku dhibaa iiraab baa ka dhalanaya shareecaduna waa min khasaa'isiha dabtu اlaxkaami biquyuudin wamanaaطaad daahira ku qabataa innagaa murmayna waxaa la dhihi wadaadow maxaad salaadda u gaabinaysa aduu safarba kuma dhibahaye boqor baabad tahay waxaad ku socotaa alaab kala jiidan midta kale adugu safar iyo nagaad waa salaadaba kuma qabato biyaad iska waataa khadan baa kula socda war ha gaabina salaadda anigu waa idhibahaya adu kuma dhibahay innagaaban kala baxayninba shareecadu hawshaa ma taqaan hawshaa waxay go'aaminaysaa qodob lagu kala baxo intaa inaad fahanteen bay ila tahay xalabinu soo masalada marka ii raacdee shanaad inay culammadu ku ijmaaceen safar salaaddii la gaabiyo inay saxiixo tahay laysku khilaafay safar haddii salaadda la dheereeyo salaadda inay asaxaysay in kale muranka tahay xalaynu soo marray waxaa ku jira nabiyullah maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba inay itibaarin jireen oy tixgelin jireen mafhuumu sharti wax la yidhaahdo ictibaar mafhuum markii sayidina cumar nabiga uu weydiiyey yacni bnu umayana uu cumar sii weydiiyey nabigu mafhuumku waa ictibaari laakiin wuxuu inoo sheegay ilaahay naxariis kale inuu ini in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu cajibtu mima cajibta minhu fasa'altu rasuul allah alaad nabigu ma dhihin mafhuum mukhaalaf maxaad ka doonteen saxaabadu maxay ka fahmeen in khiftum an yaftinakum aladiin wujuud اlkhawfi cabsi hadday jirto waxaa la jideeyaa salaad اlqasr oo khawfan ah haddaysan cabsi jirinna inaan la tukan karin mafhuum mukhaalafihi wey saxaabadii baa ictibaar waa fuqaho usuuliyiin ah ama baana waxyaabahan idinku yararkeed hadda akhrisataan ee nafta idinkaga baxay labaatan sano aad gaardinaysaan ilaahay baa barakeeyey nabigu waa u sallimay ictibaaru mafhuum اlmukhaalafa khaasatan mafhuum الsharطi waxa u taqaaneen in khiftum an yaftinakm اladiina kafaru waxaa kaloo ku jira masalo lixaad oo muhiim jiddan ah usuuliyaad ah saxaabadu waxay aaminsanaayeen ana alxukma almucallaqa bicillatin yantahi bintaha alcilla xukumka ku xidhan cillo lagu xidhay cilladii haddii la waayo asnayn la waayo isla aayadday ka fahmeen ilaa nabigu ku yidhi waa sadaqata sadaqa bi calaykum intaa ku daaya laakiin markaan marayno waxaa jira inay ciladu meesha ka baxdo xukumkiina uu baaqi noqdaa dhacda cibaadadka dhexdooda taana meelo kalayno insha allah kitaab alxaj baynu ku gaari doona insha allahu tacaala mas'alada ii raacda weeye xalay waxaynu soo maray sayidina ibn cumar iyo saxaabo kaleba inay diideen inuusan nabigu sunnaysan jirin hadduu salaadda gaabiyo ibnu cumarra diiday oo uu soo yidhi haddaan salaad aan gaabiyey gadaasheed aan sunnaysanayo tii aan gaabiyey baa dhammaystiran lahaa nabiguna uusan weligii sunnaysanin sunna raatiba salaad uu gaabiyey gadaasheed buu soo sheegay saa darteed salafku waa isku khilaafeen ruuxa musaafirka ah salaadaha markuu gaabiya ma sunnaysan karaa khilaaf badan baa ka yaalla raajixu waxaa weeye salaadaha aad gaabisay sunnooyinkii raaci jiray lama ogolo waxaan ka ahayn rakcatay alfajr duhurka casarka maqhribka cishaha afartaa salaadood wax sunnaa la raacin maayo lagana hormarin maayo lagana dibmarin maayo sunna raatiba ah salaada fajar laakiin nabigu hadduu safar yahay iyo hadduu negi yahayba ragcataynkii ka horreeyo weligii kama tagin calayh isalaatu wasalaam ibnu cumarna asna kama tegi jirin idan sunnada raatibadaa ayaa la diidan yahay markaad salaada gaabiso inaad ka dabageysa salaada waxaan ka ahayn salaada subax intaa waa isla faanay ila tahay waxaa ii soo hadhay sunnada mutlaqa la yidhaahdo ila waad iska socotaa gaadiid baad saaran tahay qur-aan baad akhriyi waa daali salaad miska geli kartaa sida raajix ah alsunna almutlaqa altanaful almutlaq wuu bannaan yahay fi الsafari wاlxadari sidaa darteed nabiga asagoo hashiisa saaran yuu u sunnaysan jiray xayثu ma tawajahat bihi raaxilatu ibnu cumar baa samayn jiray saxaaboo dhan baa samayn jiray badankood maxaa la diidan yahay tii raatibada ahayd baa la diidan yahay kuwan muطlaq ee iska khayrbadsiga ah siaad u wardinayso eed qur-aanka u badsanaysaad iskaga badsan kartaa sunnooyinka jaantaa furanta ah maslada adgu khilaaf badan baa ku jira intaasaynu kaga tegaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ku jira bacdu salafba waxay dhihi jireen lama odhan karo ilah wax nugu sadaqayso xadiidkan wuxuu tilmaamay in la odhan karo dhib lahayn ilah wax nasiib waa la dhihi laakiin ilah wax nugu sadaqaysa ma quruxsanay yidhaahdeen sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum baa baabbi'inaysa in la odhan karo way bannaantah lafdigaa dhib usan lahay waxaa ii soo hadhay oo markaa igu dambeeya masalada ku saabsan sayidina cumaan muxuu ta'wiishay asagu caaisho waynu isla fahanay sayidina cumaan sidii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo jamaaca min asalaf iyo jumhuuru saxaaba samayn jireen buu samayn jiray lixdii sane u horraysay caawaynu insha allah wax ka gaari doonnaa lixdii sane u horraysay khilaafis ama siddeeddii sane u horraysay khilaafadiis waagi dambe ayaa waxaa galay ta'wiil iyo ijtihaad uu is yidhi markaad soo xajideed ma ka timaaddo maalmahaad ma ka joogto salaadda dheere haddaad maka ka baxdood mina aadana salaadda gaabi maalmahaad mina joogtay saddexdana salaadda dheere haddii aad maalan mina ka baxdood carrafo aadda maalinka sagaalaadna salaada gaabi saasuu yeeli jiray u fiirsada maala maalinka afraad buu maka yimid ama bishii dilxijo kowu maka yimid muxuu samayn jiray salaaduu dheeraynaya yowmu tarwiya la gaadho maalinkii sideedaada ee la dhaqaaqahay waa gaabinaya minaa la tegey berri baa laga kaliyi doonaa intaa uu jooga salaaddii wuu dheeraynaya carafaa la aaday wuu gaabinayaa ninuu ku soo laabtay oo maalmihii ko iyo tobankii labiyo tobankiiyo saddexiyo ugu dheeraynaya saas hawshiisu kaga dab wareegaysay wuxuu qabay oo rayo ijtihaadka ugu saxana ta'wiilkiisu sababku ah waa la sheegay axmed abu yacla iyo tayaalisi baa wariyey bisanadin jayid wuxuu qabay ruuxa musaafirka ah salaadda wuxuu gaabin karaa markuu socodku joog yahay oo tub ku taagan yahay oo uu habaaslan yahay mar haddaad teenra dhisato hilibkuna kuu korhayo ood jiifto salaadda ma gaamin kartid buu qabe waad fahanteen baan u intaad aad wadada saaran tahayd socoto iyaad salaadda gaabinaysaa mar haddaad degto odan meella u socoyn sida hoteelaha nairobi idinka kadhaysanoo kale darkaadhowrba aad ka timaadida salaaddii ma gaaban kartid buu ku leeyahay sayidina cawar cumaan bn cafaan radi allahu tacaala canhu waad fahanteen bay la tahay sababkaasi ugu muhiimsan asbaabkanla waa la sheegay calaa kalaamin fii asaaniidiha maxaa ka mid a sayidina cumaan baa asagoo dadkii soo xaji soo amiira buu salaaddii dheereeyey markaasay saxaabadii iyo taabiciintii ka buuqeen o dhan hawsha waa sidee maxaa cumaan ou leedahay wuxuu dad reemiy oo fara ba baa ila soo tukada oo meel ka yimid waxaan ka baqayaa inay u qaataan reemiigan aqoon ma lehee salaadahan meesha lagu arkaba weligood waa labalabo inay yidhaahdaan duhur waa labo ama safar ama ha safrin casar waa labo ama safar ama ha safrin intay u qadan lahaayeen oo dhihilaan cumaan oo tukan hayaan aragnay ammaama almalow waljamaahiir waa ariiqatu amiir almuminiina waasaxaaba caamadaasaan badbaadin hayaabuu riwaayo kale waxay tilmaamaysaa markuu sidaa yidhi baaba nin caamay istaago remiya wuxuu yidhi sanadkii hore saan kaaga tegay ilaa hadda weliga labalaban baan u soo tukanhaya buu sanadka hore saan ku arka adoo laba tukanhaya labaiyo tobankaa biloodaan kaa maqnaa anugu waxaan isnaqaannay buu idhi duhur labalaba ah casar labalaba ah cisho laba ah maqhrib saddexa ah, fajas laba ah maxay sheegayso wuxuu ka baqay waaba dhacayba hawshaas labadaa ee imaamka loo sheegayba labaduba waxay khilaafsan yihiin sunnatu muxamadin calayhi salaatu wasalaam haddaad soo maraysaan anas oo ku yidhi nabigu madiine maalinku ka baxay ilaa uu soo noqday hee labalabuu tukanayay abu hurayra wariyey nabigu hadduu meel degan yahay iyo hadduu socdoba salaadda waa gaabin jiray ibn cumar baa wariyey cabdullahi ibni camrin baa wariyey war la yaqaana wey tobankii beri oo maka joogo nabi muxuu samaynayey wuu gaabinayey fatxu labaatan beri uu joogo nabigu salaadda wuu gaabinayey oo meel uusan u soconi wax yaroo nabigu u daqaqamay xunayn waad garanaysa tabuug waagu aaday nabigu labaatanka uu joogo waa gaabinaya asagoo teendha u dhisan tahay baa duhur nabiga loo aadam waad soo marteen xadiidka wuuna soo noqon doonaa duhur buu tukaday isagoo gaaban casar gaaban buu ku daray cishi iyo maqhrib gaaban buu israaciy haddana uu jamciyey wuu sii deganaa saddex maalmood meeluu nabigu deganaa inta salaadaha gaabinaya teendha u dhisanta teendhaduu ka soo baxaa jamaacu tukadaa uu ku laabtaa nabigu ciidan baa u maqan iyo jundigii ilaahay baa ku maqan dunida oo wax raadinaya iyo gaala la goobaya nabigu waa degan yahay saldhig milatari buu fadhiyaa hawluhu kala amrayaa meel looma socdo hawshuu sayidina cumaan samaynaya nebi maxamed baa sameeye ummadda soo xajisiiya caamo kuwa asaguu sheegaya ka aqoon yarna ay la joogeen xilliguu sayidina cumaan uu saa waa xilli islaamku faafay ilmigu batay diintii lugtoolka ahayd adduunku dhan ay qabsatay xilli islaamku cusub yahay dadkuna yar yahay oo reemiyi imanayeen ayuu nabigu sidaa yeelan uu cilladaasuna u bixin yacnii cillo aan nabigu hawl ku cillay inaanu aadin buu sayidina cumaan aaday ijtahada laakiin wاlkhayru wa طariiqaةu muxamadin calayhi الsalaaة wasalaam waman waafaqaha inaan isfaanna ila tahay qadiyadda marka midda uu mina iyo uu kala bedelahayena waxay khilaafsan tahay ariiqadii suubanaha calayh salaat wasalaam cillada u yiremiyi baan ka baqahayaana tii nabigay khilaafsan tahay labada ra'yee marka ummunaa caaisha ay martay iyo tosaydina cumaan marayba waa ta'wiil ayaga la qumanaaday laakiin khilaafsan ariiqatu muxamadin calayh salaat wasalaam ayaguna khayrdoon bay ka ahayd xumaandoon maysan ahayn maxay saxaabadu sameeyeen marka ibni cumar baa ka hadla oo cumaan la dooday cabdul mascuud baa hawshaa ka dooday waanu gaari doonnaa caawaynu fiirin doonnaa weliba markii la yidhi cumaan baa salaadii dhammaystiray inna lilaahi wa inna ilahi raaji geeri buu ka soo qaaday ruux dhintay inna lilaahi wa inna ilahi raajicuun buu hi musiibu ayuu halkaas asxaaba ka joogeen salmaan alfarisi baa la yidhi na tuji wuxuu hi arwanigu nin caajim lagu tiriyee idinka carab eh bal ina way geliyeen salaaddii markaasay afar ka dhigeen iyagoo cumaan ku dayanaya maa lanaa waylmurabbacati buui war afar xaggay iiga timid labaanu suubanaha ka soo gaadhay afarta xaggeed ka keenteen yacanii saxaabadu hawsha aad bay uga hor haddana nidaamkay kala dambaynta inay dumiyaan maysan ogolayn caawaynu fairin doonnaa insha allahu tacaala inahaasaan kaga tegayaa marka darsigii hore wixii ku dhimanna marka uun furuucda iyo tafaasiisha fiqiga nin walba madhabkiisa uun ka raadsado baabu qasri salaati biminan salaadda in mina lagu gaabiyo maxaa mina loo magay laba macnaa ku jira waxaa ku jira laba macnoo sayidina cumaan meeshii laga raacay wey mid marka koobaad marka labaadna culammaa waxay qabaan ruuxa musaafirka ah ee kor ka yimid aafaaqiga la yidhaahdo sida innagoo kale markaynu xajino iyo ruuxa makiga ee maka joogaba xaadirka aba maalmaha xajka salaada wayna gaabinayaan wayna israacsanayaan reer maka markay xajka bilaabanoo mino aadaanoo carafisii aadaanoo soo laabtoon habeennahaas acmaasha xajka lagu jiriya maalmaha reer maka salaadda way gaabsan sida u gaabsado ruuxa musaafirka culummaa qabta waana ra'yi xoog badan maaligii jamaca ku tegey taabiciin badan baa laga wariyaa saxaabaa laga wariyaa nebi maxamedoo yidhi calayhi salaatu wasalaam ree makow i dhagaysta annagu musaafiriin baan nahay madiinaan ka nimid salaadda waannu gaabinaynaa idinku salaadda dheeraystaan lama hayo xadiid walba macnaha ku yimidoo salaadda dhammaystirta fa innaa qawmun safrun waa munkar iyo daciif wey idan maalmaha waaratan xajka musaafir iyo nimaan musaafir ahaynba waa shidaadaysan yahay salaadda waa la wada gaabsan ama mashquulka acmaalulxaj ha loo gaabsado ama safar dartii ha loo gaabiyee waa la gaabsan nabigu ma kala qaadin macnahaas u baabaystay muslim nawowi baabka u guntay baabu qasri salaati bimina وxadثnي xrmلة بن يحيى xadثna بن وهب بن عبد الله أخبرنا cمر وهو بن الحارث المصري عن بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العمري عن أبي أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر salaaddii musaafirka ruuxa socdaalka salaadiis buu nabigu tukaday biminan buu ku tukaday iyo wahayri maanan mina ahaynba wahayrihaa inaad doonaysa baa laga yaabaa maadaama mina aysan mudakar xaqiiqa ahayn wayrihi waayrihi waa isku mid annahu sallaa nabigu wuxuu tukaday salaata almusaafir musaafir salaaddii lagu yaqaana maxay tahay waa in la gaabiyo biminan minuu ku tukada isagoo iyo wahayri maanan minahoo make iyo carafaadba ah wa abubakar baa tukaday wa cumar wa cumaan baa tukaday ragcatayni sadran min khilaafatii horaantii khilaafadii saydina cumaan sadr min khilaafati e sadr min imaarati lix sano iyo siddeed sanaba waa la sheega waan gaari doonnaa uma intaa kadib cumaan atamaha arbaan atamaha wuu dhammaystiray salaaddii arbaan afar buu ka dhigay salaaddii afarayda ahayd oo saddex salaadood ahayd buu dhammaystiray ijtihaada ijtihaadkiisana waynu soo sheegnay ayb waxadaanaa husay bnu xarbin xadaana alwaliid ibnu muslim can ilawsaaci xa waxadaanaahu isxaaq ibnu rahiim weeye hadde wacabd bnu xumayd qaala ahbarana cabdurasaaq أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عبد الرزاق يه أوزاعي كلاهما عن معمر عفوا معمر وحارب أوزاعي أخبرنا معمر جميعا وأوزاعي معمرة عن الزهري بهذا الإسناد قال وهذا من دقتي waxaa weeye ninka la yidhaahdo muslim maxaa yeelay ariiqa horuu xoojinayaa ariiqa hore camr bn xaari can الzuhri ayuu yuu hormariyey isagoo macmar lagu tiriyo min abat الnaasi fi الzuhri lagu tiriyo ayib lafdiga marka maadaama uusan dhammaystiran wakhayri ay ka goontaan ka dambe intaasoo oga tegay oo dib u mariyay asagoo ka horna u hormariyey sanadka haddaad soo marteen buu ku wariyey qaala wuxuu uhi biminan walam yaqul muusan odhanin ninkee wa ninkaa walam yaqul maxay ku ficneed in la yidhaahdo taniiyay ku fiicnayd hadda maadaama uu taxwiil sameeyey ninka u dambeeya macmarayn markaa aynu u celinaynaa addaawalam yaquula aan la odhanin walam yaqul muusan odhan macmar can الzuhri waayrihi muusan dhihin waayrihi muusan dhihin ayb waxadaanaahu cafwan xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana abu usaamata xamaad xadana cubaydillaah ibn cumar alcumari can naaficin can bni cumara qaala sallaa rasuulu ullah rasuulka ilaahi baa tuka biminan mina wuxuu ku tukan jiray ragcatayn cumaanna marka dambe u ta'wiishaday wa abubakar bacda abubakar gadaashiyan labuu ku tukan jiray wa cumaru bacda abibakarna cumarna abubakar gadaashiis salaadda waa gaabin jiray wa cumaanu cumaan baa gaabin jiray salaadda sadran min khilaafatihi qaybta hore khilaafadiisa uma ina cumaana intaa kadib cumaan bn cafaan radi allahu tacaala can sallaa bacdu arbacan wixii intaa ka dembeeyey afar buu tukan jiray fakaana bnu cumara u fiirso fiqiga saxaabada ibnu cumar wuxuu ahaa idaa sallaa maca alimaam imaamkoo khaliifka ah markuu la tukanayo mine iyo maka dhexdooda sallaa arbacan afar buu tukan jiray wa idaa sallahaa waxdahu keligii hadduu tukanayana sallaa ragcatayn hadday keligii salaadu qabatay iyo tendhadiisana sidii sunnadeed buu yeelayaa haddii masjidku uu taga iyo imaamka hole istaw walaa takhtalifu ummadduu raacin jira nidaamka iyo wada socodka iyo wada jirka idinkuna masaa'il middan ka yaryar oo daliilkeedu xataa laysku haysto ayaad ummadda ku kala geynaysaan warkaa u fiirsada hadda aayadaheedii iyo axaadiisteedii iyo dariiqa nebi maxamed baa saa ugu cad oo kitaab jaamic saxaabiga ku marhaya ood soo marteen markii imaamkii intuu ta'wiilshaday uu salaaddii dhammaystirayna ummaddu intuu kala jebin lahaa hadduu ummadda la joogana waa la tukadaa hadhowna muxuu sameeyaa hadduu keligii ay qabatana siduu nebigu ku ogaa idinku midka idinku fiican baa niyatulmufaaraqa ku dhufanhay niyatulmufaaraqa daahib وxadaثnah ibn muثنى وcubayd الlah بن سacيid qaala xadaثna yaحya بن سacيid wهو القطاn xaw xadaثna abu kurayb أhbarna ibn abi زاa'dة زakariya وxadaثna ibn mayrin xadana cuqbaة بن khaalid kulهum jamaacadaasoo dhan hade waa wadaadkii u horeeyey ahaa yaxya بن سacيid القaطاn iyo ibn abi زاa'dة iyo ninka lo odhan jiray cuqbaة بن khaalid kulهum can cubayd الlaahi can naaficin wey cubaydillah can naafic ibni cumar can rasuuli illah bihada alisnaad sanadkaad soo martee binaxwi xadiidka haddaad soo martayna koluu noogu tabiye wey waxadaanaa cubaydillahi bni mucaad xadaanaa abi xadaanaa shucbatu can khubayb ibni cabdiraxmaan samic xafs bni caasim buu maqlay can ibni cumara qaala wuxuu yidhi salla اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nabigaa tukada bimana wuxuu ku tukaday salaata almusaafiri musaafir salaadii mina waa meeshuu cumaan ku dheeraynayy qudhigeedii buu nabigu ku gaabin jiray wey wa abubakar wa cumar baa ku gaabin jiray wacumaanu amaana siniina cafwan amaaniya siniin siddeed sano aw qaala wuxuu yidhi raawigu sita siniin lix sano qaala xafsi wuxuu yidhi wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa xafsigii haddaad soo marayseen wayaa dee xafs bnu caasim alcumari wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yusallii biminan mina wuxuu ku tukan jiray ragcatayni buu ku tukan jiray uma yaati firaasha firaashkiisuu tegi jiray meeshuu deganaa faqultu waxaan ay cam adeerow low sallayta bacdaha racatayn racatayn basaa tukataye salaadda kadib xogow ma sunno raatibaa raacisi <laughs> ibnu cumar buu rabaa inuu intaa weydiiyo qaala wuxuu yidhi low facaltu haddaan salaad aan gaabiyo sunno raacinayo la la'atumtu salaata ayadaaba dhammaystiri lahaa oon waagaa negi la nagaa meesheeda ku celin laha oon afar ka dhigi lahaa ee iska fadhiiso innaga soo marray maqsuudu shaaric uu saxaabigu fahmay waa maxay ruuxa musaafirka maadaama kodol iyo dhibs kaga taagantahay oo iska shidaadaysan yahay in shaaricu wax ka fududeeyey buu fahmay marka haddii sharcigu siduu rabay aad daba marto waxaa loo yaqaanaa mukhaalafatu qasdi shaaric bidac bay keentaa mukhaalafatu qatl shaaci kutub dhan baa laga qoray shaadibi baa kaga hadlay kitaabki muwaafaqaadka baab dhan fasal dhan buu u guntay shaaricu siduu rabe oo la khilaafo muwaafaqatu qasdi shaarici iyo mukhaalafatu qasdi shaaric baa la kala yidhaahdaa midna waa sunnadii iyo sidii la rabe weeye midna waa bidcay noqotaa haddii ilaahay uun kaa badbaadininba saxaabi marku yahay salaadan madiine maalinkan jooga afar bay ahayd dalulayf markaan soo gaadhi may isu badasho labo sharcu muxuu rabaa inuu iga khafiifiyo wax ii fududeeyo la ii sahlo adoo marka diiday naxariista ilahay ba ka dhigan tahay iyo fududaynta rabbigay tiibuu saxaabigu ka dagaalamaya xadaanaahu yaxya bnu xabiib xadaanaa khaalid yacni bnu xaari khaalid bnu cuqba hamoodin buu ku leeyy waa khaalid bnu xaarit alhujaymi xadaana musanna qaala xadaanii cabdsamad qaala xadaanaa shucbatu min alasnaadi walam yaquulaa ma ysan dhihin khaalid iyo ninka la yidhaahdo shucbe fii hada alxadiii biminan ma aysan sheegin walaakin qaala waxay yidhahdeen sallaa fi safari sallaa fi safari meeshii sallaa biminan ahayd ya waxay dhaheen sallaa fi safari socdaal gudihii buu nabigu tukaday ragcatayn ragcatayn abubakar baa tukaday cumar baa tukaday iyo horaantii khilaafadii iyo imaaradii dowladdii sayidina cuثmaan bn cafaan وxadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna cabdالwaaxid can اlأcmash sulayman bn mihran xadaثna ibrahim النakhci qaala samictu cabdiraxmaan bn yaziid النakhci yaquul sallaa bina cuثmaanu cumaan baana tujiyey ibn cafaan markuu amiirka ahaa biminan minuu nugu tujiyey arbaca rakacaatin nabi maxamed baana laba soo tujin jiray abubakar iyo cumar faqiila dalika arrinkaasaa loo sheegay licabdillahi bn mascuud alhudali abu cabdiraxmaan fastarjaca markaasuu ina lilahi waina ila raajicuun buu yidhi idaa asaaba musiibatu maxaa laisku ogaa qaaluu ina lilahi waina ilahi raajicuun saxaabiga halkaasuu taagaya uma qaala wuxuu idhi saxaabigii cabdulaahi ahaa markuu tawxiidsada kadib sallaytu maca rasulilah rasuulka ilah la tukaday bimina ragcatayn nabigan halkan ayada qudhigeeda laba ragcad kula tukan jiray cumaan afartii ugu tujinhayo wa sallaytu maca abibakr asidiiq bimina ragcatayn وصليت maca bn khaaab mina racatayn falayta cadii min arbaci rakacaatin rakcataani mutaqabalataani falayta xadii tolla ay nasiibkaygu muu noqdo ragcataani laba racdoo mutaqabalataani laga aqbalay badala min arbaci rakcaatin laba ragcadood laga aqbalay tolla ay maanhele buu idhi intaan afar falayta xadii ay nasiibi tallaahi nasiibkaygu nuqdibu ragcataani mutaqabalataan laba ragcadood layga aqbalo ilaahay u aqbalay min arbaci rakacaatin ay badala arbaci rakacaat afar badalkood halkaa saxaabigu wuxuu ku ishaarayaa masale aad culamadu oga hadleen la yidhaahdo alcamal alqaliil almuwaafiqa lisunna arjaa bilqabuuli min hayrihi masaladaasuu tilmaamaya saxaabigu waa min fuqaha'i saxaaba cala aliطlaaq maalinkuu naf baxay saxaaba waxay yidhaahdeen nin lamida muusan ka tegin aclamu الnaasi bikitaab اllahi fiqhan wa tafsiiran wa ta'wiilan wey kitaabka rabbigay nin ooga aqoon baan saxaaba kuma jiro taa ogaada cabdullah mascuud meelo kaloo lagaga awood badan yaha way jiraan laakiin fiqu lkitaab kitaabka fahankiisa mataa nazl wa ayna nazl wa fii man unzil toddobaatan suuradood buu nabi maxamed afkiisa ka qaatay asagoo nin ka qaata uusan jirin cabdulaahi ragga lamid ma aha asagoo sidaata horaan buu dhintoo de labadiiilliguu wuxuu yidhi axad lamida muusan ka tegin lam yakhluf bacdahu aclama bikitaab illaahi minhu asagaaba masaajid kale istaago uhi saxaaba waxay kitaabka qur ninaga yaqaana inuusan jirin ismana ammaanhaya buui wax allaal la waaye masaajidku la buuxo oo ninna maqnayn taabica wuxuu uhi warkii baan qaaday kuufaan mariyey basraan mariyey ilaa shaam buu socday ereygai cabdulaahi uu yidhi nin jabi waan waaye buui sidii ayaa idhi ibn mascuud waa labada foorsaday wuxuu sheegayaa u dhigi jiray wax dhaawaa la waaye maxaa yeelay hawshaasi aad buu ragga uga qoon badnaa ayib waa sheekh cabdullahi bn cabbaas saxaaba kibaaru saxaaba wax ka wariyey iyo awsaadu saxaaba wax ka wariyey sayidina cumar u diray reer ciraaq u diray reer ciraaq xoogu lib sheegtay camaarna u dhiibay asna meesha cabdullaahina macallin iyo faqiih iyo qaadi baa idinka dhigay naftaydan cabdulaahi idinka doorbiday buuri markaan soo dirayey anaa idinka baahi badnaa buuhi khaliifka ah inuu ila taliyo oo masaa'ilka ila baadho wax weyddiiyaan rabay laakiin maadaamaad idhibtee ku go'ay hooya buuhi wadaadka idinkaa idinka samray yani waxaa weeye ree ciraq way dhibeen waad ogtiin habaarkiisii ku dhacay ilaa maanta way degila'daha weligii cumar ninuu habaaroo liibaanaan lama arag leannu khaliif caadilu ahaa habaarka khaliifka caadilkaan hee dhul ma dhaco isilaaliya waalidkuna waa la mid ayb falayta xadii marka waa qaaciida oon ii sheega alcamalu qaliilu muwaafiqu lisunnati arja bilqabuuli min hayrihi camalka yar ee sunnada waafaqsan ee ariiqa nabiga ku aadan ayaa mudan in la aqbalo u dhow ilahay inuu aqbalo ka badan een meel la haysanin adugu aad ku ijtihaadayso taasuu tilmaamaya xadana abubakr bn shaybata wa abu kuraybin qaala xadana abu mucaawiyata xa waxadaana cuثman bn abi shaybata qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid waxadaana isxaaq bnu khashram qaala ahbarana ciisa kulluhum can acmash ciisa bnu yunis kulluhum can acmash bihada اlisnaadi sanadkan asagaa ayay ku wariyeen naxwo xadiidkii hore mid la mid ah ama ku dhow xagga matniga وxadثna yaحya بن yaحya وqutaybة qaal yaحya wuxuu hi أhbarna وqala qutaybة xadana abu أxوى السلام can abi isxaaq السaبيci can xاariثة بn whb الkhusaaci waa saxaabi inagu cusub lix xadiid buu nabiga ka wariyaa calayh الsalaaة وaسلام nabiga ka wariyaa afar xadiidna saxeenka isku waafaqayba lixdii xadiiduu nabigu ka warinayay afar ka mida bukhaari muslim bay ku wada jiraan ayagoo way isku waafaqeenoo nin nin wax la dheer uusan jirin waana cabdulaahi waana cubaydlahi bni cumar walaalkii xagga hooyow saxaabigaan qaala saxaabigu wuxuu uhi sallaytu maca rasuuliillaah rasuulka ilaahay baan la tukaday biminan kula tukaday aamana maa kaana naasu wa akarahu rakcatayn oo fiirso waxaa laga yaabaa inuu soo gaadhay saxaabigaas caaisho warka laga soo guuriyo hooyadeenna oy odhan jirtay inay ictibaarin jirtay mafhuumka in khiftum an yaftinakum aladiin laakiin kama sugno waxaa laga yaaba marka dad taabiciinta qaartood warkaa ina laga sheegay tiibuu radinaya rasuulka ilaahi baan la tukaday buu biminan mila tukaday ragcatayna baan kula tukaday goorma aamana maa kaana annaas xilliga dadku ay u ammaan badnaayeen ay u nabad badnaayeen aamana wa afcalu tafdiilo min almni ayb sallaytu maca rasuulillaahi biminan ragcatayna waa mafcuulka sallaytu saasaad iskugu qaban si iskugu ka hagaagto sallaytu maca rasuul lah sal lay slam rasuulka ila baan biminan ragcatayni baan la tukaday nabiga goormo laakiin aamana maa kaana annaas xilligay dadku u nabad badnaayeen wa akarahu cadad uguna tiro badnaayeen wa akarahu cadad muxuu ku baabi'inayaa caamo badan baa imanayso iyo reemihii baan ka yaaba inay ku qaldamaan wa akaru cadadun buu ku baabi'inaya cabsi unba wax loo gaabiyaa fiqu saxaaba hadal yar bay kuu sheegahayaan laakiin kitaab dhan lagu sharxi karo laakiin aduu markay xikmadu kaa dhammaato sidii tanagii baa daldalmi wax macaan la sheegi maysid laakiin xakiimku hadal yar baa ku filan ilaahayna astur xadana axmed bn cabdiraxmaan bn yunis qaala xadana zuhayr xadana abu isxaaq xadanii xaarit bn wahb alkhusaaci qaala wuxuu uhi saxaabigaas sallaytu khalfa rasuuliillaah nabiga gadaashiisaan ku tukaday waan la tukaday ahayd gadaashiisa hadda bimina minaan kula tukaday ragcatayn wannaasu dadkuna akaru maa kaanuu ay akaru maa kaanuu cadadan wey xilligay u tira badnaayeen ay yihiin fasallaa ragcatayni fii xajat alwadaac muhiim jiddan amaa la nasakhay baad isdhigi kartaa soomaa maya fii xajat اlwadaac xajkii sagootintae u dambaysay subanuhu siddeetan beriba u noolaa intaa kadib ayaabaan la tukaday isagoo salaadda gaabinaya ummaddu ay maka buuxdo miyi iyo reer magaalba aan waxba ka maqnayn ansaar iyo muhaajiriinna ka maqnayn cabsi aysan jirin idan salaatu اlqasri khawfna kuma xidhno ee reemiyi baa meesha imanna kuma xidhno waa ariiq nebi maxamed hadla raaca wey calayhi الsalaaة wasalaam qaala muslim wuxuu idhi abulxusayn xajaaj ibnu muslim xaaris ibnu wahab yaa khaldamayne alkhusaaci huwa akhuu cubaydillaahi bni cumar bn khaaab liummihi buu ku yidhi ninkan xaaria ibnu wahab alkhusaaci waxay walaala yihiin buu ku yidhi waa akhuu cubaydillaahi bni cumar ibnu khaaab liummihi xagga hooyadii cabdulaahi bni cumar iyo xafso hooyadood waa goono waa isku bah waa ogtihi laakiin wadaadkan haddaynu hayna xaaria ibn wahb alkhusaaci iyo wiilu sayidina cumar dho cubaydilaahi la yidhaahdo ayaa isku hooye ahaa hooyadoodna mulayka la odhan jiray bintu jarwal ayb ama cabdulahi ibni cumar iyo cubaydilaahi waa isku aabbo waana kala hooye cabdulahi hooyadii zaynab baa la yidhahdaa zaynab bintu ayaa la yidhahda xafsuku asagu ama cubaydilaahi iyo xaaria isku hooyaha waana kaa aabbo xaaria aabbihi markuu dhintay kadib yuu sayidina cumar hooyadii guursaday xaaria hooyadii buu guursaday wiilkan cubaydilah bay u dhashay marka tiibuu muslim kuu sheegayaa raggu waa walaalo xagga hooye maanta meesha ku jira wey ayib baabu salaati fi rixaal fi lmaطar ba haynoo jooga insha allahu tacala fiiqyaad yaroo ku jirana bal dambe haddaynu ka gaadhnaynu fiirin doonna insha allah wallahu aclam